bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii konton iyo sagaalaad ee ka mid ah min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabkii dheeraa ee ku saabsanaa macrifatu طariiqi الru'ya ayaa inoo dembeeyey axaadiistiisii xadiidka abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu ariiqiisii min ariiqi suwayd ibnu saciid ee dheeraa baynu soo maray can xabs ibni maysara asancaani halkaasaynu ku joogsannay marka ariiqaasuu rabaa imaamku inuu raaciyo mutaabacaadkiisii xoojinayey ee tusayey wadaadka suwayd ah xadiidka inuu xifdiyey oo uusan khaldamin ayb xadiidku marka wuxuu ku dul wareegaya can zayd bn aslam can caطa ibni yasaar can abi saciidin اlkhudriy radia allahu tacaala canhu sidaasuu ahaa marka zayd bnu aslam waxaa kaloo ka qaatay xadiidka oo xafs bnu maysara ku raacay wadaadkii lo odhan jiray mamar macmar can zayd bni aslam sidoo kale cabdiraxmaan ibnu isxaaq can zayd bni aslam cinda cabdirasaaqi waaxmed ama albukhaari wa muslim xadiidka min ariiqi zayd bn aslam waxay kaga wariyaan saddex dariiq mid waa kaynu soo maro aha xafsun maysara oo muslim aynu ku maray can zayd bni aslam midna waa saciidna bi hilaal alleyti oo caawa uu keeni doono imaamku mutaabacatan u keeni doono midna waa hishaam ibnu sacad oo caawaasna uu keeni doono labada ariiq ee hishaam ibnu sacad can zayd iyo saciid abi hilaal alleyثi can zayd labadaba bukhaari waa la wariyaa muslim ariiqa hadda aad soo marteen xafsun maysara can zayd umu muslim markaas la gooni yahay tii buu rabaa imaamku inuu inoo bilaabo raxmat ullahi tacaala calayh qaala muslima wuxuu idhi abulxusayn qara'tu calىa ciisa bni xamaadin ciisa bni xamaad waxaan ku dul akhriyey zuqbat almisriy zuqba waa naanaystii xamaad weeye ciise ma aha hadda waxaad moodaysaa inuu yahay inay tahay tilmaan ama naanays uu leeyahay sheekha muslim oo ciise ah saasna mi waa aabbihii baa iskale laqadka hada alxadii xadiidkan aan ku dul akhriyey fi shafaacati ku saabsan xadiidkan dheer ee ku saabsan qiimaha badan ayaan ku dul akhriyey xadiidkan marka muslim wuxuu kutusi doonaa inuu danaynayo xadiidkan ictina khaasa ah. siyaqu ataxamul ayuu aad u faahfaahin doonaa dhaqanuusan lahaan jirin wey marka wuxuu ku leeyahaa khaldama sakatiin xafsnu maysara min ariiqi sayciid ibnu suwayd xadiidka wuu xifdiyey saan u dhudhuujiina ka fiirso kuu leeyahay waqultu low waxaan ku idhi sheekhigii ciise bnu xamaad ahaa uxadiu baada alxadiii canka xadiidkan adiga makaa tabiya oo maxaan tabinaya annaka samicta min alley bni sacd inaad ley bnu sacd ka maqashay ciisow ma kaa tabiya ma kaa aada lasaraan maaya faqaala lay wuxuu ihi nacam cafwan faqaala wuxuu ihi ciisa bnu xamaad sheekh muslim nacam buui qultu lciisa bni xamaad mar labaad waxaan ku ihi ciisa bni xamaad oo sheekhiisii ah ahbarakum ley bnu sacad ley bnu sacad baa idiin tabiyey xadiidka can khaalid bni yaziid buu idinka tabiyey almisri اljumaxi can saciid bn abi hilaal alley اlmisri can zayd bni aslama alcadawi mawlaahum idan saciid bn hilaal yuu mutaabacaynaya xafs bn maysar can zayd can caطa bn yasaar alhilaali can abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu anahu qaal qulna ya rasuul allah waxaanu nidhi rasuulka ilaahayow anaraa rabbana rabbigaannu ma arkaynaa maalinka qiyaamo qaala rasuul lah sl l slam hal tudaaruuna ma laydin dhibaatogelinaya ama ma laydinku dhibaya fii ru'yati shamsi qoraxda aragtideeda idaa kaana yowmun saxwun maalin faydan markay tahay maalin faydan markay tahay oon aan daruur jirin cadar jirin roob jirin ma qorax aragtideed baad dhib kala kulmaysan maya sidoo kale ilahay waad arkaysa way subxaana wa tacaala qulnaa waxaanu idhi laa nabi allow maya wasuqtu اlxadiiثa haddaan muslim xadiidkii baan kaxeeyey oo waan dareeriyey ilaan sheekhii buu ku dul akhrinayahay xata inqaطa ilaa uu dhammaaday aakhiru aakhiru اlxadiiث wa huwa naxwu xadiiثi xafsin maysara xadiidkii xafsu maysara buuna la mid yahay ama u dhow yahay intaa inaad fahanteen baan u malayn wazaada wuxuu ku daray kumaa daraya saciid nabi hilaal hadda waad muslim qaabku wuxuu wada markaas wazaada wuxuu kordhiyey saciid nabi hilaal wuxuu kordhiyey bacda qowlihi qowlii waa maxay waa qowli xafsun maysara bihayri camalin camiluuhu walaa qadamin qadamuuhu dad jannada ilaahay gelinaya naartan ka soo saaraya biayri عمل camiluhu camal ay sameeyeen asagoon jirin camal weyn baa loo jeedaa riwaayadii anas baa caddaysay ilahay wuxuu naarta ka soo saarayaa man qaala laa ilaaha illa allah wa camila min alkhayri maa yazinu dara man qaala laa ilaaha illa allah wa camila min يزن maa yazinu dara saasaa loo jeeda walaa qadamin qadam waa khayrka walaa walaa qadamin khayray qadamu hormariye xafnu maysar asag wuxuu soo yidhi walaa khayrin qadamuhu laakiin ninka odhanaya walaa qadamin qadamuhu waa saciidna bihilaal lafdigiisi ayib markay waa iska riwaaya bilmacna buu ujeedaa waa isku dhow yihiin wazaada bacda qowlihi wuxuu ku daray bihayri camalin camiluhu walaa qadamin qadamuuhu fayuqaalu lahum waata ziyaadadii fayuqaalu lahum maxaa yeelay saciid iyo xafsu waa isku macno waxay wariyeen waxay ku kala duwan yihiin midna khayr buu yidhi qadam buu qadam gomadii ma aha qadamku laftigiisu waa waa khayr waa khayrka qudhigiisa qadam la marka la xarakeeyo walaa qadamin qadamuu fayuqaalu lahum waxaa lagu lakum maa ra'aytum waxaad aragteen baad leedihiin muslimiinay wa miluhu macah lama laabkiina la socdo qaala abu saciid alkhudri wuxuu uhi balaganii soo gaadhay ana aljisra buundada la mari doonee jahanaba lagu dusheeda la dhigay adaqu inay ka dhuuban tahay min ashacarati tin inay ka dhuuman tahay wa axaddu ka af badan tahay min asayfi seefna ka af badan tahay waa dhegdhegaysaoo waa xirayso waa ku goynaysaa sida seefti iyo midida iyo madiisha oo kale xagga dhuubnidana waxay ka dhuuban tahay tin bay ka dhuuban tahay saciid nabi hilaal baa la weydiiyey wuxuu yidhi waxay culimmadu dhihi jireen waxaa weeye waa biqadri acmaali الnaas صaxiix nin walba camalkiisa ayuu jidka sidraad u noqonayaa haddaad camalkaada u wanaagsanaa hayweybu kuu noqonaya jidka siraad dhul ballaaran oo carakawa aho baad saa oga ordaysaa hadduu camalkaadu liitayna oo xoogow laakiin reer dhaqaalo wadaatayna waddo ku kuu noqonaya haddaad eber tahay oo dee dhulka taallana sidanoo kugu noqon yattasicu biqadri acmaali الnaas wayadiiqu biqadri acmaali الnaas sidaas weeye nin baaba jidkii weynaa loo tusahayaa inuu yahay meelaan la mari karinba waynu gaadhi doonnaa axad muslimiinta ka miduu ilahay odhan doona jannada gal markaasuu soo noqo ilaahu meeshu way buuxdaa meelaan gala ma laha jannadii waa layga hormaray waa la boobay waa buuxdaa isagaa u arkay janna buuxsamaysa markay buuxsami weydaa ilaahay subxaana wa tacaala u abuurayaa khalqi buuxiya waanu gaari doonnaa insha allahu tacaala laakiin isaga ishiisa wuxuu u arkay inay buuxdo ayib qaala abu saciid balaqanii ana aljisra balaqaas hadda uu sheegay abu saciid waa xadiid marfuuca weeye waxaa laga wariyay min xadiidi anas wa salmaan alfarisi wa caaisha wa bni mascuudin wa abi hurayra wa min mursali cubayd بن عمير بلوريا عند أحمد والطبراني والحاكم وأحمد منيع البغوي وأبي يعلى في مسنده الكبير جماعة من والبيهقي كتاب كيس شعب كتاب كيس البعث والنشور ليلاده حافظ السخاوي كتاب كيس الله يقنى الأجوبة المرضية فيما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية wuxuu tilmaamay xadiidku inuu yahay bishawaahidi xadiid sugan oo lafdigan waa sugan yahay macnaha ana aljisra adaqu min الشhacarati وaأxadu min الsayf wa haabitun can rasuuli اlahi sal ly slam bishawaahidihi waxaana loo jeedaa waa biqadri acmaali الnaas buu iskhalaafaya oo kala duwanaanaya jidka ee siraadka ee qiyaamee la maraya jahannaba ku dul yaala walaysa fi xadii اley xadii ley ibnu sacd ninkii faahfaahin u baaha ka akhriyo kitaabkan idi xawilay alajwal mardiya anu hadda kama gaadho alajwal mardiya fi ma su'ila canhu السkhaawi min axaadiiث nabowi mujaladka saddexaad ka riya insha alla walaysa fii xadiii ley xadii ley ibn sacad kuma jiro fayaquuluuna rabbana waxay odhanayaan rabbigana ainaafan eh, acaytana waxaadna siisay markuu ilaah yidhaahdo maxaad u baahan muslimiin ay jannaad gasheen maxaa idinku dara maxaa ilaah maxaa naga maqan welida ru'yadii baa u dhiman maa lam tucti waxaadan siina axada min alcaalamiin axad aadama ah wmaa bacd wixii ka dambeeyey intaa muusan sheegin lay bnu sacd inta asagu muusa sheegin faaqara waa qiray oo xadiidka markaan dareeriyey oo alfaadiisa aan sheegay faaqara bi waxaa qiray in sidaa xadiidku uu yahay oo lay sidaa ugu tabiyey laytna uu kasii qaatay can kumo ayuu kasii qaatay can khaalid bn yaziid aljumaxi can saciid bn abi hilaalin can zayd bn asba an can caطaa ibn yasaar can abi saciidin alkhudri faaqara bihi ciisa bnu xamaad waa weeye waa qira cala sheekh qira cala sheekh meel walba wuxuu leeyay soo saa idimu dhihin sheekhiinni soo saa ku qaadanin idan waa qira marka muslim xadiidka wuxuu u ictinaynaya waa xadiid muhim jiddan xoojinaya riwaayadii suwayd ibnu saciid mar labaad mutaabaco kale waxadaanaa waxaa kaloo noo tabiyey abubakr abi shaybata xadana jacfar ibnu cawn abu cawn alkuufi xadaanaa hishaam ibnu sacad mutaabacada labaadna waata hishaam ibnu sacad almadani xadaanaa zayd bnu aslama biisnaadihima biisnaadihima ayuu ujeedaa xafs bnu maysare iyo saciid ibnu abi hilaal ayib biisnaadihimaa labadii sannadeed soo marteenoo kale yuu ku kaxiye wey hishaamna asaguna naxwa xadiii xafs maysara ilaa aakhirihi waqad zaada waa kordhiyey hishaam ibnu sacad xadiidka alfaad buu ku daray waa naqasa shay waxna waa ka dhimay hadda kusii mashquul maynu kule almuhim wadaadkii aan ku soo bilaabay xadiidkuu wariyey waa haabitun min axaadiii aiqaat saasuu imaamku u jeedaa masale jiddan intaynan marka xadiidka masalatu ru'ya aynan tacliiqinin wadaadka la yidhahda hishaam ibnu almadani almadani waa nin saduuq ah oo imaam ah laakiin xifdigiisa far baa lagu yargodaa far baa lagu godaa u fiirsa hadda muslimna hadda waa ka wariyey wadaadka hishaam ibnu muslim wuxuu ku leeyahay koo iyo toban xadii hishaam ibnu sacad muslim wuxuu ku leeyahay koo iyo toban xadii wuxuu kaga wariyaa toddoba ka ah ariiq saxiixuu kaga wariya oo maxay tahay xalaynu habeenku cashirkuu dambayno ku maray alintiqaa min xadiii saduuqi wadaciif baa la yidhahda waa ariiqa ay yaqaanaan muxadiita waaweyne qaan gaadhay bidhakoolayaasha u kaadi ayib ninka dacfi ku jira xifdigiisu ama saduuqaa bay xadiidkiisa dabagelayaan usuul wax la yidhahdayo nusakh bay soo qaadayaan markuu cilmiga dalbayey kutubtu wax ku qortay baa leekeen waa la baadhaya waa la fiirinaya majaalistaa la fadhiisan waa la dabageli xadiidkiisaa la ururin waxaa la fiirinaya ragga iqaadda iyo xufaadda wuxuu ku iyo wuxuu ku waafaqay xadiidkay hubsadaan inuu markaasi qabtay way ka wariyaan wain kaana daciifan wain kaana saduuqan bal saxiixay gelinayaan lianna waxaa weeye ruuxu hafaamo yaraaday had iyo goor ma aha inuu khaldan yahay marar buu wuxuu waxaan lagu garanayaa bitatabuci usuulihi wa bimuwaafaqatihi lilhiqaati wاla'ima saasay ku ogaadaan iyadoo sidaa tahay wadaadka hishaam bnu sacad almadani wa daciifun fii xifdihi wain kaana saduuqan laakiin waxay isku waafaqeen muxadiثiin أnnahu wa ahbat الnaasi fi zayd bni aslam hada min diqati muslim hadduu ka warinaya hishaam bnu sacad wain kaana saduuqan wa fii xifdihi shay laakina waa maxay waa ahbat الnaasi fi zayd bni aslam saa darteed buu u keenay meesha xadaana hishaam bn sacad almadani muxuu yidhi xadaana zayd bn aslam alcadawi ayb saa u ogaada afar iyo tobanka xadii ariiqada waa ariiquu yaqaano mujaalid ibnu saciid cafan ko iyo toban ko iyo tobanka xadiiuu ka waray toddoba ka mid a waa min ariiqi zayd bn aslam hishaam ibnu sacad can shaykhihi zayd toddoba ka mid a maxaa soo haray afar ko iyo toban toddoba ka go afarta soo haray duruq kaluu ka yimaadaa oo hishaam sheekhiisu waa shuyuuq kaloon ahayn zayd ibnu aslam laakiin wuxuu ku keenaya mutaabac iyo maqruun ama wadaad kaloo ku larayaa muslim ku qabanaya oo lamaana ah oo ama baabul mutaabacaad buu ku keenaya xataa uruqda axaadiia toddobade uu ka qaato hishaam ibnu sacd can sheekhi zayd ibnu aslam kullaha waa fi lmutaabacaat lam yarwi muslimun can hishaam ibnu sacd can zayd bni aslam walaa can hayri ila fi mutaabacaat haddii qaacida kulli waa mutaabacat kan hadda waa maxay xadii mutaabaca waxaa ka soo horreeyey waxaa ka sii horreeyey saciid bn abi hilaal can zayd iyo xafd maysar can zayd baa ka sii horreeyey ko iyo tobanku waa fi lmutaabacaat laakiin waxay ku kala fiican yihiin toddoba ka mid ah waa sheikhu aad wax ooga qabtay weeye hishaam oo ahaa zayd bna aslam alcadawi afar ka midana waa shuyuu kale laakinaha waa fi mutaabacaati wa baab shawaahid buu ku keenaa ariiqada muslim waa yaqaanaa baan ku yidhi waxaa ka mid a mujaalid ibnu saciid lahu xadiiu waaxidu fi صaxiix muslim hal xadii buu ku leeyahay oo mutaabaca ah mujaalid ibnu saciidna sidii loogyahay waa nin daciifa ah. maca xusnihi wa ammaanatihi wa diinihi xagga xifdiga waa liitaa laakiin xufaaddu waxay og yihiin xadiiu mujaalid ibnu saciidin can shaykhihi shacbi waa qawiyun jiddan waa dhaama axaadiiiisa kale halka xadiia uu ku leeyahy fi saxiix muslim ee baabulmutaabaca ku yimid wuxuu kaga wariyey can mujaalid ibnu saciidin can abiy can الshacbiy waxaa jira wadaad kaloo la yidhaahdo qurat bn cabdiraxmaan waani daciifa baabulmutaabacaat ulshawayd buu kaga keenay hal xadiiث ayib laakinahu waa maxay waa min ariiq wuxuu ku keenaa الzuhri quraة bn cabdiraxmaan xadiiثu can الzuhri waa qawiy cind اlxufaad wa ahli اlxadiiث muslim marka halkaa mara u baahday iyo laba goor waxay tama xusuustee inay labayd baan jeclahay halba ka soo qaade waxaa weeye wuxuu kaga wariyay min ariiq الzuhriy qurat bn cabdiraxmaan can الzuhriy wey mujaalidna halkii xadiiث can الshacbiy hishaam ibnu sacadna akarkeeda maxay noqotay can zayd bn aslam wa kulluha fi اlmutaabacaati wالshawaahid wa hada min diqati muslim wa imaamatihi intaa markaan ka tago masla ruya inoo dambaysay shafaacadii howleed way socon doonaan dhowr habeen bayba socon doonaan xadiida dheer buu keeni doonaaye masla ru'ya ilaahi subxaanaه wa tacaala inay muslimiintu arki doonaan waa asal diineed oo min usuuli ahli sunnati wاljamaca jamaaca min ahli bidac ayaa si toosoo cad u inkiray oo qolihii la odhan jiray muctasilada wixii la halmaalay qayb ahlubidaca ka mid oo ana way munaafaqadeeyeen innagana af bayna tuseen xaqiiqadana waafaqsan yihiin waa soo tilmaannay muctasilada muctasilada is waafaqsan yihiin rabaa hadda kuugu daro faa'ida shuruud اru'ya cinda alcuqalaa shuruud اru'ya cinda alcuqalaa waa sideed ama toddobo shayga markay suuro gelaysa inaad aragto oo ishaadu maxaa loo shardiyaa sideed shardi ah sideeddaa mid ka mid a ah haddaan la helin shaygaa mada arag ama si fiican u arki maysid shardiga koobaad waa salaamatu اlxaasa ishaadu waa inay bad qabto fayowdahay indhoolo hadduu wax firi miyuu arkahaya waxaa ishu inay fayowdahay oy bad qabto salaamat اlxaasa loo yaqaan awooddan ilaahay aragtida ku siiyo waa inay bad qabto shardiga labaad waxaa la yidhaahdaa waa cadam اlqurb اlmufrid shayga aad eegaysa dhowrayso dhawaasho zaa'ida wa inuusan kuu dhowayn haddaan saan gacanta usoo wada indhaha kaasa waba arki mayso hadda arkay iga foge baad leedahay shayga aad eegayso waa in masaafo idiin dhaxayso marka makhluuqaadka awooddooda laga hadlayo haddii wixii lagaa saaray indhaha waxba arki maysid shardiga saddexaad waa cadamu albucd اlmufrid shaygu inuusan aadna kaaga fogayn ishu xuduud bay leedahay way tiro dhigaysaa war hadday wax yar dhaafto war wuxuu shucaabaa iga galay maba arkaad soo istaagin marka dambe waa in fogaashuhuna uusan ahayn xaddhaaf waa inuusan ahayn dhowaanshuhuna waa inuusan ahayn xaddhaaf ishuna waa inay bad qabto waa inu isfanaan u malay shardiga afraad cadam اlxaajiz cadam اlxijaab shaygaad eegaysay adugu waa inaan derbi idiin dhexaynin iyo teede iyo maanic ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu xijaabka noo dhexeeya qaadan mooyo inaan la arkayna waa inaga soo maray suusadaa ma aha cadam اlxijaab bayna الra'yi wa bayna اlmar'iyi eegaha wax dhowraya ee iyo axadka la dhowrayo ee waa inuusan u dhaxaynin xaajiz meeqa shardi baynu maraynaa afar ka shanaad waa tacamud الra'yi liلru'ya tacamud الra'yi liلru'ya axadka wax eegaya waa inuu u qasdo inuu shayga arko hadda markaad socoto waddadaad mari ishaadu way furantahay dad badan baad sii mari mana arkaysid maxaa keenay ma daninaysa inaad aragto dhowrto ruuxii aad u danaysay umbaa wejigaada si fiican u qabanaya war hebelow jidkaana soo martay ilmo yaroo ordahayo waniyo waaban soo maray laakiin waba waan maqnaa waad awilleyd waad xawilleyd idan waa inaad tacamudu raa'i baa shardi ah lilru'ya waa inaad u qasada shayga inaad eegto ood aragto haddii kale ma suuragelayo ma suuragelayo maxaan idhi ayb beeqa shardi baad iga haysaan ma lixaad iga haysaa mise shan waaya ka lixaad waxaa weeye cadam الshafaafiya cadam الshafaafiya cadam الshafaafiya waxay uga jeedaan cuqaladu iyo ahlucilmigu shaygu waa inuun khafiif zaa'ida ahayn shayga khafiifka zaa'idka ah lama arko dabaysha ma aragtaan wayna socota maxaad u arki weydeen hawaa meesha oxyjiin baa ka buuxa way socotaa bal boord baa socda ma aragtaan daaqaduu ka soo gelayaa wuuna ka sii baxahaya miiskan haddaad maalmo la taataabo markaasaa tira boor baa kaa soo raacay wax galayna ma aragtid shaygu waa inuusan khafiif xaddhaafa ah ahayn ayib haddii kale aragti isha bini aadamkii makhluuqaadku daciifkaa ma qaban karto oo inu isfahnaan u malay maxaa ii soo hadhay meeqo shardi baad haysaa lix baad haysaa kii toddobaad waxaa weeye wuquucu daw'i cala almar'iyi waquucu dawi cala almar'iyi shayga la arkahayee la eegayo waa in ilays jiro eftiin waa inuu jiro habeenkii ruuxa kuu dhow waad arki matuulgsi laakiin isha ka buxsan maysid inuu casi yahay inuu madow yahay shaygu inuu midab leeyahay inuu cagaaran yahay inuu ma kala garanayso maxaa yeelay xaalad mugdi baad ku jirtaa xaalad mugdi baad calى اlmar'iyi ilays iyo iftiin waa inuu jiro say ishaadu wax u qabato bal toddobada caawa aan ku daayo ayib shuruuddaasaa loo shardiyaa shayga in la arko shuruuddaasaa loo shardiyaa haddii marka shuruudii cuqaladu iyo wax yaqaaneen aad ku tumato waxo dhan khilaafto shardiga shardiga sideed idin dhimar waad sugaysaan waan soo hormariyey sumaana soo hormarin hadda kahor baan ka hadlay an yakuuna fii muqaabala waa inay muqaabalo jirto lanna waxaa la yidhi umulka ilowsho dhow intaasoo goor baan kusoo celiyey marka waad anaad iga sugaysa maa tiraadaan shardigii baa kuu dhimanaad soo sheegtay ahaa muqaabalo axadka wax eegaya iyo axadka la eegaya waa inay u dhaxayso muqaabalo ow fii xukmi lmuqaabala shaygu waa inuu aad eegayso oo jiha kaa jiro ama dhinac kaa jiro meeshuu doonaba ahaato sideeddaa shardiba waxaa loo shardiyaa alru'ya mid ka mida meeshu ka baxo ru'yadaasi ma jirto idan waxay ku dhisan tahay fitradii basharka iyo bini aadamka daliilkeeduna waa alistiqraa sideeddaa shardi haddii la helo ru'ya taama haddii la waayo waa ru'yo wax ka khaldan yahay ru'yo saxiixana ma ah idan ashaacira maxay yidhahdeen marka ashaacer waxay yidhaahdeen ma jiraan waxaad sheegaysaan ishu qaban mayso muqaabala ma jirto idan se wax loo arkaya waa macrifo iska ogaada madaarigta madaarigta xisiga ah dareemayaasha xisiga ee shanta hadda kor aan ka soo hadlay waa usuusha almadaarik alcaqliya wاlfarcu laa yasixu ila bisixati aslihi haddaad madaarigtan xisiga ee wax lagu gartay aragtida maqalka dareemayaasha aan soo marra aad inkirto ama aad dafirto waxaad ku qasbantahay inaad agga aad dumiso arci lann waa madaarigta xisiga waa usuul waxay usuul u tahay lilmadaarik alcaqliya marka walfarcu yasixu bisixati aslihi haddaad marka asalkiiba durto farcii caqliga ahaa ee meesha waa ka baxaya tusaale gaaban inay saad asalka u fahantaan ilaahay subxaanau wa tacaala basharkay bani aadamka adduunka wuxuu keena asagon waxba aan garanayn wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya maxaa daba yaal wajacala lakum asamca u fiirsa aayaddu say isu daba taagan tahay hooyada caloosheedaad ka soo bixaad waxba aan garanayn laakiin dareemayaashii aad wax ku kasman lahayd aqoon iyo macrifo yuu ilahay kugu rakibay la soco aad buduq soo dhadeed soo dhacdaba haddaan ku qanjiriya caac baad leedahay dareemayaashu way shaqaynayaan ilaahay waxaa la sheegay madaarigtii macrifada kuwa u awood badnaa wajacala lakum الsamca oo maqalka wاlabsaar aragtidii wاlafida iyo caqli waa intuu u xoog badnayd urin iyo dhadhamin iyo taabasho iyagu waxaa weeye aad loomaba sii daneeyo ciidanka shanka ah saddexda uwa golihii saraa la sheegay madaarigtaasi waagi dambe way kordhi tilaabo tilaabaad qaadi ilmu waagi dambe wuxuu gaadhayaa inuu kala sooco hooyadii iyo aabbihii inuu garto walaalkii ka sooco dadka ka ajaanibta ee martida socda xoolihii buu kala garanaya waagi dambe nin weynu caqligu noqonaya way kordhaysaa steb steb bay u kordhi khawa khawa hal mar ilahay kugu sii dayn mayo lanno naftaada kaa bixi tilaaba tilaabaa laguu qaadi waagi dambe caaqil baaliqa oo dhammaystiran baad noqonaysa waxaa marka madaarigta shanta ee aad ku dareemaysay xisiyaadka ah waxaad arkayso waa qadaayaad mucayana ilmuhu markuu wax yar joogo dabka dab hadduu ku gubto waagi dambe dabka o ka cararaya haddaad ta war dabkan kii waagi aad ku gubatame waa dab kale wuu kula yaabaya xagee ka keenay maalinkuu gubtay dhuxushuu ku gubta dhuxul meygaago meel taallay ahayd dhuxul jaleefan ama iisheeg maraa ama qurac ama qansax u keento tiratanku gubi mayso xulayso dabdabmaahu kuleehay xageeba ka keenay wuxuu ku ogaaday xaasat allams uu ku ogaaday yaqiisu calayha caqliga wuxuu keenayaa shaygan iyo shaygan waa isku mid dab waa dab kii ku gubay toban sano ka hor iyo kani isku mid buule caqliga u taxlilinaya idan almadaarik alcaqliya waa farcun e cala almadaarik alxisiya cala almadaarik alxisiya haddaad marka madaarig xisiya weerar ku qaadood durto sida ashaacira ay sameeyeen kaannaka waa maxa waxaa dumisay asalkii farci almadaarik alcaqliyan waa baaba'aysa mas baa maalinku ilmaha yarkaa qaniinaya masoo dhan buu ka cararaya sabab xaggee buu ka keena xaggee qaniinyadu ma keenayso in aad aad xukunto mas walba inuu dhibaa yahay oo mariidla yahay oo balaayo yahay caqligaa taxalinaya wuxuu leeyaha la soco hadda ka hor maxaggee lagaa qaninay meel hebla maxaa ku qaninay mas mas waa fardi yadullu calaa maa shaakalahu fi lxukmi buu leeyahay caqligaa xukumaya qadiya caan buu dhalaalinaya mas kan kii buu yahay ka carar buu ku leeyahay libax hadduu xayn adhi kaa laayo libaxoo dhan baad ka carari hal baadna is aragteen mid baroor loo cadoo madow baad aragtay ama nooc kalea libaxoo dhan caqligaa xukumaya wuxuu ay dareemayaasha shanta ee kale ay keeneen caqligu ku duldhisahayaa masaa'il kale oo la ah wuu kala duwaya waxyaabaha kala duwan idan almadaari alcaqliya maxaa waa farcun cala almadaari اlasliya asalka ninkii inkarana wuxuu ku qasmaya inuu dafiro farca wa ilaa tanaaqada marka ashaacira warkeo waxaa weeye ahluxadiidkana aynu u qubmoos u dhigno mucudalina aan tilmaanay inaan bannaanka ka noqono khilaafnay waxay wadano dhowxaas weeye hal asal ay leeyihin oo asaxaya ma jiraan waxay ku nool yihiin ummadda ay kula dhex nool waa nifaaq madani ah nifaaq madani ah ayay wadaan iska ilaali kalaamkii inay dhahaan waa makhluuq ilaah hadalkiisii si toosa udhawaydhihin ha lagu sheega meelaha madaarista iyo kutubta khaaska iyo lagu sheego yaan caamada loo sheegin kalaam nafsi aa idan waa caqli maqluud ah oo keenaya in la dumiya almadaarika alxisiya alatii hiya aslun lilmadaarik alcaqliya sidaa u ogaadahna ku aafoobina muhiimaddu intaa ka badan kama gaadho ru'yadaa ilaahay sugay ee wax walba ka qiimo badan ee muminiintu ilaahay uu ku barakayn doono waa in la ogaado oo la sallimo ninkii dafira bacdamaa adiladu u ogaadayna muslim ma aha xaqiiqadu waa sidaa allaahumma in howlo kale aad keentaan waa masalo kale waxaynu soo maray marka uu imaam ku sheegay waxaynu soo maray afar xadii xadiidkii waxaan ka soo bilaabay muusa alashcari waxaa xiga xadiidkii suhayb suhayb bnu sinaan waxaa xigay xadiidkii hadda u dambeeyey cafwan xadiid abi hurera xigay xadiidu abi saciid baa inoo dambeeya waxaynu soo sheegnay inuu ku sheegay sheekhu baabka koo iyo toban dhiman haddii afar laga jiro koo iyo toban hadhay toddobadiibu hadda baabo kale baabu ibaati الشhafaacati waإkhraaji الmuwaxidiina min الnaar waxyaabaha fawaa'idda laydin sheega ku saabsan usuushaasoo kale waa inaad xifdidaan shuruudda nadarka waa soo sheegay shuruud daliil annaqli waan soo sheegay hadda caawa maxaan idiin sheegay shuruud الru'ya waa la qabtaa waa lagu celiya xataa takuuna ay noqoto macluuma agtaada aadan iloobin maxay ahayd iisoo qabtaa dhawaadaan dhihin markaad gurigaada tagta ama si socotaa lagu celceliya xataa ay noqoto macluuma diiniya raasikha fii dihni baabu ibaat الشhafaacati waikhraaج اlmuwaxidiina min الnar wuxuu baab yahay in la sugo shafaacada ergada nebi maxamed calayh الsalaaة wasalaam iyo muminiintu iyo malaa'igtu iyo shuhadadu ay ergeynayaan iyo ahlu tawxiid oo dhanba iyo waikhraaج اlmuwaxidiina muwaxidiin laga saaro min الnaari laga saaro وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي xadثna بن وهب بن cبدالله قال أخبرني مالك بن أنس عن cمر بن يحيى بن cمارة المازني قال wuxuu hi wadaadkaas cمrin ah xadثna أbي aabha يحيى بن cمارة المازني عن أبي سعيid الخdري أن رsuل اه صل ل سلم قاal أبي سعيid waynu soo maray inuu msلم ku leeyahay sagaaشan iyo sideed xadيiث قال رsuل اه صل سلم يدخل الله أهل الجنة الجنة yudkhil اllahu ahla اljannati ilahay ahla janna wuxuu gelinaya aljannatu gelinayaa yudkhil wuu gelinayaa ma yeeshaa axadkuu doono biraxmati naxariistiisuu ku gelinayaa wayudkhilu ahla الnaari annaara naartuu gelinaya bicadlihi baa meesha ku jirta la soco saraabila taqikum اlxara weeyo waa layska garanaya mar haddii jannadii ilaahay uu dadka ku geeyo biraxmatihi naartana waxaa lagu gelayaa bicadlihi dembigaad gashay in lagaa goosto waa cadaalad in layska kaa cafiyana waa gobannimo kale ayb uma yaquul ilaahay wuxuu odhanayaa unduruu eega man wajadtum muslimiintii ergeynaysa ee shafaacaysa man wajadtum ruuxaad heshaan fii qalbihi qalbigiisa aad ku aragtaan midqaala xabbatin hal xaboo masagaa qadarkeed wax dhanoo min khardalin khardal ah oo cafwan midqaala xabbatin min khardalin khardal waa beeruakayna dhihi jira wadaaduhu waa caws dhudhuuban oo midho yar daadiya beeruakayna ugu fasiri jirin waa un midho yaryar oo wax walba ka yaryar hadda markaynu fiirina khardalku uu ka duwan yahay cawsku adan ugu fasiri jireen caws ka duwanoo yar yara weeye oo u eg bamaadhenna u eg baashi inagu maxaan dhihi jirnay dhurbo miyaad dhihi jirteen maadyo dhurbo oo mid baan u min khardalin caws yar midhihii oo kala qadarkeeda oo min iimaani iimaan ah fa akhrijuuhu ruuxaa soo saara ka soo saara naarta fa yukhrajuuna waa laga soo saara ahlunaarka minha min annaari xaala kownihim ay yihiin xumaman dhuxula ay noqdeen xumaman ayb fa e, yukhrajuuna minha waxaa laga soo saari cafwa naarti xuman baa laga soo saari qad imtaxashu imtaxashu waynu soo maray ixtaraquu asalka laakiin maxshigu markuu shaygu intuu gubto u lafoobo u lafalafoobo baa asalkiisa la yidhaahdaa yacni markii ludu ay dhamaato hilibku dhammaado ay lafuhu lafa qara waxa soo hadhaan weli ma dhuxuloobin hilibku waa dhammaanaya jahannamiya naartaba waxay feenanayaan wixii hilib ahaa ama seed ahaa ama jidh ay ku saaraan ma soo hadhaya lafa lafa soo lafaha mayda arag hadda u sawiran qolyaha dhakhaatiirta waxaasoo kalaa soo hadhaya ayib ciyaadan billah fayukhrajuuna waa laga soo bixinaya minha min naari xumumin dhuxuloobay qad imtaxashuu la fallafoobay ama gubtay fa yulqawna lagu tuuri dadkaasi fii nahri اlxayaati webigii nolosha lagu tuuraya aw ilxaya ama webigii roobka lagu tuuray alxaya waa almaطar cinda alcarab ayib waxaa kaloo dhici karta in la gaabiyey oo maaulxayaati uun la soo gaabiyey marka webigii nolosha lagu tuuraya in biyaha ku jira asalkiisu rooba yahay baa laga yaabaa culays male waxaan leenahay maaulxayaati waa shaku min araawi fi nahri اlxayaati aw alxaya waa shaku min araawi sawaabkuna waa riwaayada kale ee in la yidhaahdo fii nahri اlxayaa ruwaadoo dhan baa isku waafaqay ilaa raawiga hadda shakiya mooye fayambutuuna way dhalanayaan fiihi webiga gudihiisa kamaa tambutu say u dhalato alxibatu xabadda masagada daadxoorta ah ilaa jaanib sayri daadka dhinaciisa oga baxda qaaada dhinacyaheeda ka bixi webigii meeshuu ku butacay ama galihi laagtay ka bixi biyaha qarkoodii meesha ay mareen ay xoqayn bay ka baxaysaa alam tarawha xibadii miyadan arag wey xibat sayl kayfa takhruju say u soo baxay safraaa multawiyatan ayadoo casuus loo jaalla ah multawiya xaggana laalaaban ila taban si toos isku istaagta ma laha baxday way minjabadhudhuuban tahay weli maysan adkaanin idan marka saasay u qalqalocda oo ogtihi multawi ay malfuufa tii qalqaloocisa ahaa way duduuban tahay wey marka carrada aad ka qaaddo oo madaxa ila baxday qorax hesho markaasay cagaaran oo adkaanaysa oo istaagaysa ayb nabigu wuxuu kuu sawirahayaa waa atamhiil shay haybi oo lagugu miaaliyey shay maxsuusoo taqaano ishaadu ay qabatay horaad ka fahmaysaa sidaasoo kale u baxahayaan وxadna abu bkr بن abi shaybة xadna cafan msلm الbahli xadna whayb بن khaalidin xa وxadanii xajaaج بن shaacir xajaaج waa inayo xajaaج بن yuusuf xadaثna cmr بن cawn alwasiطي أhbarna khaalid khaalidka waa khaalid بn cabdالlahi الwasiطي khaalid بn cabdالlahi الwasiطي kilaahumaa kilaahuma ay u jeedaa whayb iyo khaalid whayb iyo khaalid ninka u dambeeyo uu kilaahumaa iyo jamiican iyo macan uu ka yidhaahda muslim ninka u dambeeya iyo meesha hore xa ay ku istaagtay baad isku qaban haddaan si qaab kale wax kugu sheego sanadka hore xagee ku istaagay wahayb buu ku istaagay wahayb xajiso yunkaa fakani igu suga bur wadaadkii reejalaqsii nimanka carabeed baan soo tirinayaae nabiga iisii taagnaada kadibna wuxuu hi ahbarnaa khaalidu ma yidhi muslim maxaa daba yaalla kilaahuma waa khaalid iyo wahayb isku darso weligaa saa u ogow kilaahumaa labadooduba oo khaalid ibn cabdillahi alwasd iyo wahayb can camr ibni yaxya camr ibn yaxya almaazini ibn cumaara waa inaga soo marray bihada alisnaad marka wahayb iyo khaalidba yay mutaabacaynayaan maali bna anas maalik bna anas can camr ibni yaxya horaan baad soo martay waqaalaha labadan wadaadey waxay markay xadiidka warinayeen fa yulqawna waxaa lagu tuurayaa fii nahrin webi baa lagu tuuri yuqaalu lahu lagu magacdhabo alxayaatu walam yashuka iyagu maysan shikiyin muslim wuxuu hi yaa shikiyey maali bna anas maalik bnu anas baa fii nahri alxayaati aw fii nahri alxayaa maalik baa yidhi wey wadaadahan maysan dhihin wa fii xadiii khaalidin khaalid xadiidkiisa waxaa ku jira kamaa tambutu say u dhalato alhuaaatu daadxoortu في جانب السyل الغثاءة عند العرب wa كل ma على وجه الأرض من فتاaت الأشhyاء كل ma عalى وجه الأرضi min futaaت الأشhyاء wax walbo dhulka yaallo oo burbur shay ah shay burburay oo riiqmay ama geed ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama cara ha noqoto ama caagadihiinan burbura ha noqdo wixii burbure ee tufaan noqdo tufaaso ma taqaanaa kaasaa uaada la yidhahdaa tambutu kamaa tanbutu say u dhalata marka daad xoortaan iska dhana waadusaan baynu dhihi jireen fii jaanibi sayli daadka dhinaciisa ay oga dhalatay iyo qaaqada wa fii xadiii wahayb ku jira oon xadiidka khaalid ku jirin kamaa tanbutu alxibbatu xabadda masugada say u baxdo fii xami'atin dhoobo dhaxdeed wadal iyo dhoobo oga dhex aw xamiilati sayli ama daadxoor maxmuulatu sayl xamiil muanadkiisi weeyo xamiila la yidhi horabad soo barteen aw xamiilat sini ama dadkutu soo qalaysay u dhalato idan miaalkaas bannaanku yimid saxaabaduna waa fahmeen ru'yadiina way xaqiijsadeen idan dadkii naarta galay in la noolaynna way xaqiiqsadeen oo webigaa lagu shubi kadibna ay baxaayaan say masagadu u biqisho macalin haddee aad u yaqaana qaabka wax loo sharxa wuxuu sharxay waxadaanii nas bn cali aljahdami qaala xadana bashar yacni bn mufadal can abi maslamata wasmuhu saciid ibnu zayd cafwan saciid bnu yaziid saciid bnu yaziid الأزد المصري عن أبي نضرة أبي نضرة عند أبي سعيد الضغرة in badan baan soo marray waa mنdir ibن مالك ibن قطcة أو ibن quطcة calى khiلاaفin أبي نضرة marka أبي سعيid hadduu daba taagan yahay oo arda u yahay waa wadaadkii lo odhan jiray mنdir ibن مالك قال رsuل اه صلى اه عليه وسلم أma أهل الناar الذيina هم أهلها nabigu waa kala qaadaya dad muslimiinoo naarta intay galeen dubba laga saari doono iyo iyo naar dadki loo diyaariyey iska ilaaliya wattaquu naar allati uciddat lilkaafiriin ama ahlu naar kollay sooma waa ahlu naarki aladiina kuwaasoo hum ayaguba ahlu ahlu naarki dhabtahaa ah fa inahum ayagu laa yamuutuuna dhiman mahayaan fiiha naarta gudaheeda walaa yaxyawna noolana noolan mahayaan walaakiin dadka la soo saari waxaa weeye banaanka la keenay dib loo noolayne ilaahay jannada uu geyn doono naasun dad weeye asaabathum ay haleeshay annaaru naar ba haleesho oo way galeen bidunuubihim bay ku galeen danuubtooday kasbadeen adli min allah aw qaala wuxuu yidhi asaabathum annaaru bikhaayaahum gafafkoodii bay ku galeen fa amaatahum ilaahay baa dilay imaatatan geeri yar geeri yar baa lagu dhuftay waa isku khilaafeen wadaaddu waxay leeyihiin marku hore jahanamo naarta galaanba dabku markuu leefo way nafbaxahayaan intii ilaahay ku talagalay markay ku jiraan oo la gaadha in la nooleeyo oo dib loo soo saaro markaas haddana lasoo dhufanaya laakiin daahirunas waa maxay waa inay dhimanayaan xataa idaa kaanuu markay noqdaan faxman dhuxul udina waxaa la fasaxayaa bishafaacati in la ergeeyo muslimiintu u ergeeyaa fajiia bihim waa lala imanayaa dadkii naarta galee dhuxuloobay dabaa'ira dabaa'ira rucbo rucbo baa loo keeni jamcu dubaaratin ama dibaaratin baa la yidhaahdaa waa rucubta laanlaan ila naarta yaa quwacday way dhammaadeen way dhuxuloobeen waa badan yihiin idan rucub baa loogu daadin webiga sida hadda markaad bolada wax ku daadanayso zambiye oo kale yaa loo qaybinaya rucrucub baa loo saari ciyaada bilah fa jiia bihim waa lala imanaya xaala kownim an yihiin dabaa'ira dabaa'ira raxanraxan ama rucub rucub ama xidhmo xidhmo aday ku taalla fa buhuu waxaa lagu bitinayaa ama lagu baahinayaa calaa anhaari aljanna jannada webiyaheeda webigee weeye nahru lxayaa uma qiila lahum uma qiila waxa lona ya ahl aljanna ahlujannoy afiidu calayhim ku shuba biyaha ku butaaciya oo walaalihiin garab qabta weeye wax u tara fayanbutuuna waa dhalanayaan nabaata alxibbati sida midhuhu u bilay u dhalanhayaan takuunu ahaanaysa xibadaasoo takuunu ahaanaysa fii xamiili sayli daadxoramadaadku miduu xambaaree keenay faqaala rajul min alqowmi nin muslimiinta ka tirsana oo nabiga maqlahaya xadiidkana fadiba wuxuu yidhi kaana rasuula allahi qad kaana bilbaadiya nabigu suu u tilmaamay daadxoor iyo masikada ka dhalatay iyo dhacdeeda iyo hawlahan waxaad mud nabigu inuu miyi joogo oo miyi ku dhaqmayba ayb xadaanaa waxaa kaloo xadiidka noo tabiyey muxamed muana wbashaar maxamed bashaar bundaar qaala waxay labada wada yidhi xadaana moxamed bn jacfar gundar xadaana shucb bn xajaaj can abi maslama abi maslama haddaynu soo marray waa kuma saciid bnu yaziid ayib qaala wuxuu ihi marka shucba wuxuu mutaabacaynayaa bishr mufadal mutaabacaynaya ayib can abi maslamata qaala wuxuu ihi samictu abaa nadratan maqlay faa'iidau u kale waa maxay wa atasrixu bisamac samictu abaa nadratan maqla cabna saciid alkhudriyi can nabi bimilihi xadiidka oo kaluu sheegay laga gaadho ilaa qowlihi fii xamiili sayli walam yadkur muusan sheegin shucbe maa bacdahu intaa wii ka dambeeye muusan sheegin intaa muusan sheegin wii ka dambeeye wey oo maxaa ka dambeeya hadde faqaala rajul min alqowmi keliya ka dambaysa intaa dama kuma darin wey intaabu imaamku ujeedaa shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam way badan tahay way noocyo badan tahay ilaa sagaal qaybood shafaacada muminiinta iyo nabiga marka la isku daro ilaa sagaal qaybood bay gaadhaa inta muslim uu ka keeno markaan dhammayna yaan wixii ka dhima ku dari doona hadda maxaynu haynaa shafaacatu ahli الtawxiidi liikhwaanihim aladiina dakhaluu الnaar hafaacatu ahli اkabaa'ir waa midda u muhiimsane xabaddu ay ka dhacaysee laisku hayo wixii kaloo dhan muctazile diidano in nabigu calayhi salaatu wasalaam alla u ergaynayo oo banka qiyaamo la hogtee lagu baaba oo uu ilaahay baryahaya rasuubanuhu oo uu ka baryahaya dadkan in la kala xukumo nin walbana haddii xukumkiisi la siiyo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi sacir loo kala baxo oo idan ashafaacatu liahli اlmowqif baa loo yaqaanaa middaa ayadaa muctazile ma diidano waxay kaloosan diidanayn in camalka ruuxa muslimka la kordhiyo laga shafeec qaado darajaadka lagu kordhiyo jannooyin aadan kasbanin lagu siiyo ashafaaca fi ziyaada aلthawaab wاlujuur in taana ma diidona tay diidan yihiin waa maxay axad galay baa ka soo bixi bay dheheen axad naar galay baa ka maya oo maxaa inanka man tudkhil الnaara faqad akhzaytahu wma hum bkhaarijiina minha kulamaa araaduu an yahrujuu minha uciiduu fiiha meelgeeyay dhaheen idan nimankii lafta la jiray way nimanku nimanka lafta la carari jiray weeye waxaa la wadinka hoos baxday inaka man tudkhil الnaara faqad akhzayta khizyi muslimiin shuqulba kuma laha khizyi wuxuu ku dhacaa ahl اkufaar lahum fi dunya khizy wanudiiquhu ywma alqiyaamati cadaab asaciir saa darteed khizi meeshaad ku aragto cadaab alariiq miyad aayaddu caafa cadaab alxariiq meeshaad ku aragto khizyi waxaa weeye gaal iyo murtad iyo munaafiq dhagooweyn iska soo dhigo kitaabka ilaahay laba meelood mise hal meel baa maxanuzaca fi kitaab illah hadda u bixi maayo ku jirtay meel kale idan waa dhaqan lagu yaqaanay khizyi inaka man tudkil faqad akhzaytahu gaalaa loo jeedaa man tudkhil naara dukhuula waa maxay abadiyan sunnadii qur-aankii nabiga kuu keenay ilaahay kaaga soo tabiyey ayaa kuu sharxay wa anzalnaa ilayka dikra litubayina baa meesha taal macallinkii alla soo raaciya qur'aankan iyo waxyigan baa meesha yaalla haddaad intaad shirka tagto wax ka soo iibsato buuggii baad akhriyi lagu talagalay waxaa ku samayn kan ha ku samayn firijeeri haddaad soo gadato intaasoo alaab cumaamadda yarteed madaxyaha ku qabtaan waraaq bay wadataa biyaha ku dhaqaysasa waa inay noqdaan saabuun noocaas ha ku dhaqin feerada aad ha kululaynin wax walba wuxuu leeyahay mobiilihinu maxay leeyihiin buug dhan oo cashar u baahan ninkii afka yaqaana waa yaqaan nin kaleo macallin buu raadsanaya laakiin soomaalidu iska geli umay hawsheeda hawl taalla maaha kadibna feer uga qarxaya idan macallinkii ilaahay kitaabkan ku soo dejiyey ayaa sharxay kala saara gaalo iyo ahlulkabaa'ir waaba cadaalad darraba ahlulcadli watawxiid ayaa isu yaqaana ahlulcadli waatawxiid war ma cadaalad baa nin ilaahay caabudaya keligii iyo gaal in la simo meel lagu wada waariyo cadaaladba ma aha caqligii xataa ku tumanaya inay cadaaladda sheegayeen axad ilaahay subxaana wa tacaala weligii caabudayey oy nafilo tagtay iyo shayaan xoogow ku dhacya macsiyo rabbina baryahaye inuu dembiila yahayna is-og iyo gaal rabbiguu ku kufriyey wadaadka miskiinkaa iyo fircoon baa naarta ku wada waara bay ku leeyihiin suuragal baa intaan marka laga tago nusuusta idinkaa ku tuntaa la marka nin walboo kitaabka rabbiga ka hor sunnada diinta ka yimaada laa yastaqiimu lahu caqlun walaa yuwaafiqu naqlun baydhe culummadu aidatu ibnu taymiya laa yastaqiim lahu caqlun walaa yuwaafiqhu naqlun allahuma inuu laf la si dhurwaagi waa masalo kale sida kuwan ku dhacdoo kale saxaabadii markii intaysan dhammaanin fii awaakhiri cahdihim khawaarij way soo baxeen waciidiyadu anas baa oo maslada kala dooday abi saciid baa kala dooday ibnu cabaas baa kala dooday war ka hadleen dadka aayaduhu ka hadlahayaan waa gaaladiibaa nabigaana noo sheegay danihiinna qabsada macalimiin ma idiinnaha wax ma qaadanaysa mas waadna dhaafaysaan warkiinna iyo shiddadiinna dadkan laga hadla waa gaalo ma diideen iska taga warku waa iska kooban yahay marka midda ayadu hadda aynu u muhiimsanayd waa ashafaacatu fii ahli اlkabaa'ir waanu soo marra wayna iman doontaa baabu aakhiri ahli الnaari khuruujan wuxuu baab yahay ahlu naar yaa ugu dambeeyo naar ka soo baxaay culimmadu waxay u badan yihiin dadka naarta ka soo baxa hal ruux meehe waa waa jinsi waa aaifo isku nooca ah. fardi waaxida ma aha nimana waa hal nin hal weeyo oo magacaaban oo tilmaaman wadaaddan waay waa koox isku nambar ah waa nooc isku qaab ah ayb baabu aakhiri ahli naari khuruuja min annaar baa loo jeedaa xadana cumaan bn abi shaybata abu bakr walaalkii wey cumaan bn maxamed bn abi shayba saxbi وإسحاaq بن ibrahim الxandل isam rahuy imaamkii iska lahaa musnadka waad garanaysa faqiiha khuraasaan kilaahumaa labadooduba labada sheekh can jariir ibn cabdilxamiid الضabi baa loo jeedaa can jariir bn cabdilxamiid الضabi qaala cuثmaan wuxuu yidhi xadaثana jariir wa qaala isxaaq wuxuu yidhi can jariir intaasuu ujeeda imaamku hadduu wuxuu yidhi cuثmaan xadaثana jariir saaxiibkii muxuu yidhi oo ku ladhnaa can buu yidhi oo sidii horaan kuu sheegay wey oo muslim adi horabaan kuu soo hormariyu ku yidhi kilaahumaa can jariirso kuma dhihin ninkeen can dhihin cumaan baa candhi waana kuu sheeg maxaa kuu dhiman bu ku yidhi maxaad tugaysaa can mansuur bn muctamir mansuur ibnu zaadaan ma ah waa mansuur bn muctamir isku ogaada can ibraahim الnakhaci ibrahim bn zayd الnakhaci can cabiidata bni camr aلsalmani salmani ninka faqiiha ee xaafidkaa ee muxadidkaa mufasirkaa ee ibnu mascuud aad u jeclaa weeye ee qaadu shurax markay masaa'il ku istaagaan oo u farin dirsan jiray dku kaalmaysan jira wdw haddaan abiidow hawshaas bal suga soo jawaab usoo qori jiray fataawida iyo masaailka in qiimo badan buu ah can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu tacaala canhu abu cabdiraxmaan alhudali maan soo maray inta xadiiu ku leeya muslim sagaaan sagaal sax waynu soo marray waynu soo marray sagaaan sagaal xadiid buu leeyahay oo isku waafaqeen lixdan iyo afar xadiid soddon iyo shanna muslim baa la tafaruday runtii waanu soo marray intaad ilowdaan baa dhahaysaa maanu soo marin ood isiraysaa almuhim saxaabiga wuxuu geeriyooday soddon iyo labadii hijirada sida sawaabkana madiinu ku geeriyooday oo uu ku xabaalan yahay bacdu ahlicilmina waxay sheegeen inuu kuufo ku geeriyooday albukhaari iyo jamac min alxufaad wakadalika alxaafid bn xajar waxay rajaxeen annahu maata bilmadiina bilmadiina soddon iyo labadii hijirada waa mutaqadim mutaqadim wey qaala rasul la sal lay slam rasuulku wuxuu uhi innii anugu la aclam waxaan ogahay aakhira ahli الnaari ahlunaarka ka u dambeeya khuruujan xagga bixidda minha min الnaar riwaayaad kale xadidka iman doona inoo caddayn doona dukuulkaani waa dukuulu wuruudin dukhuulu wuruudin weeye waxaa loo jeedaa ruuxa u dambeeya ee jidka siraad maraan nabigu garanayaa buu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam ya khuruujka iyo duuulka hadda la sheegayo khuruujka hadda u dambeeye inii la aclamu aakhira ahli naari khuruuja minha khuruuja minha naar in laga baxo baxidda waa maxay waa naartii siraadki in la gudbaa loo jeeda riwaayo kale xadiis xadiidku uu leeyahay oo riwaayada xadiidka waynoo iman doonta xadiidkii anas can ibni mascuudin waxaa iman doonta mar dhowba aakhiru man yadkhulu aljannata rajulun rajulun wey fawa yamshi maratan wayakbu maratan watasfachu الnaaru maratan faإida jaawaza iltafata ilayha faqaala tabaaraka اladii najaanii minka waa nin jidka siraad maraya mar waa ku fahaya mar waa ka cahaya mar waa gurguuranaya markuu ka dhammaaday jidka siraad oo xagga istaago dib u eegaya wuxuu leeyahay ilaahayga iga kaa badbaadiya baa mahad leh in allaha lam yucطi axada in allaha acaanii maa lam yuci axada min alcaalamiin buu lehay ilaahay wuxuu ii siiye maanta wuxuusan axad siinin baashama mar haddaan ka baxay jiirta bes waa ninka u dambeeye waata waa ninka u dambeeye meeshaa mara jiirtaa ka baxa waxaa weeye ruuxu markuu shayga arko ayuu qiimaha loo galay garanaya hadda sheeke sheeka idinku idinku tahay riwaayada axmedna waxay aakhiru man yadkhulu اljannata rajulu yamshi cala الsiraai yamshi cala الsiraati fayakbu maratan wayamshi maratan idan waa maxay khuruujkan waa alkhuruuju min الsiraat riwaayaadka xadidka marka la jamciya saasaad ku garanaysa aan iskaga tago waakhiru ahli اljannati dukhuula اljanna waxaan kaloon garanayaa kaas waa kii u horreeyey jidka u dambeeye jidka siraad maray wey waxaan kaloon ogahay ka u dambeeye gelaya jannada rajulun weeye ka koobaad ka baxay jidka siraad yruj min الnaari naartuu kaga bixiyey waa maxay min siraaط الnaar wadadii naartuu ka baxayaa wey xabwan gurguurasho ama xamaarasho waa lasku khilaafaa xabwda waa gurguurashada wey inagu gurguurashii xamaarasho way kala duwan tahay gurguurashadu waa inaad jilbaha dhigata gacmahaad ku socoto xamaarashaduna waa maxay waa inaad shafka ku siqda wey sida caruurta soo garanaysaa xabwanta marka waxaa loo badan yaha inay tahay zaxfi oo xamaarasho ah baa loo badan yahay fayaquul اllahu tabaaraka wa tacala wuxuu odhanayaa lahu lirajul wuxuu ku odhanayaa idhab tag orod fadkhul اljannata jannada gal fayaatiiha jannadee buu iman fayukhayalu ilayhi waxaa la moodsiinayaa oo loo sawirayaa annahaa jannadu mal'a inay buuxdaba caqluu moodaya meesha ilaah waa buuxdaabale la gala ma fayarjicu waa soo laaban fayaquul wuxuu hi yaa rabbi rabbigo wajadtu awxana la jannadii malaa iyadoo buuxda meelaan gala ma ilaahayo meel iraadi fayaquul lahu wa tacaala lahu wuxuu ku odhan idhab fadkhul iljannata jannada gal janna ma buuxsantee orod gal qaala fayaatiiha waa imanhaya fayukhayalu ilayhi annaha mal'a fayarjic waa soo laaban fayaquulu yaa rabbi wajadtuha mal'a fayaquul lahu lah idhab fadkhul iljanna faina laka mila dunya wa casharata amhaaliha maxay tahay janna buuxda adduunya oo dhan wixii adduunyo yaalay dhul iyo cir wax walba adduunyo yaalay iyo iyo toman laabkii baad leedahay orod oo ninka lahaa way buuxdaa qol la gala ma laha lahaa sariir laga eli maayo iyo waxaa leeyahay dhan isku soo dar iyo toban laabkeed waxaad annago isku baabi'inay ee amminka xataa aadamuhu soo dhammayn la'yahay war diyaaradaha kaciyo bar adduunka soo tarokooba badsay u socoto unbaa waaa idaaradu soo wareegeynaysaa dhulku waa waxaa weya waa kura karawiya waa daa'ira wareegsan tahay diyaaraddii halka ka kacday way soo laabatay amminkan waa la gaari la'aya dhulka salkiisi waxaaso dhan waa iska sheeko ama kurawi ha noqdo ama musadax ha noqota ii kaadiye in amminkan la istaago meeshoo dhan u dambaysa waa la awoodi la'ya wax walboo la kiciyaba bad unbaa sii socota iyo cerbaa sii cad cir iyo badunba issii qabanaya ayib tii baa ilaahay wuxuu leeyahay adduunyadaas iyo toban laabkeed qaado fa ina laka waxaa ku ahday mila dunya adduunya wax la mid ah iyo wa casharata toban laabkeed aw amase ilahay wuxuu odhanayaa ina laka casharata amhaali dunya adduunyada toban laabkeed baa ku ahday qaala wuxuu odhanayaa qaala wuxuu yidhi subanuhu wuxuu odhan wadaadkii atasharu bi ilaahu maigu maigu kajamaysaa ma igu jejeesaysa xoogo waxaa ka wanaagsan ma igu ciyaaraysa ka yar wanaagsan bal kajamka aan ka dhigno ataskharu bi ma igu kajamaysaa aw aan wuxuu odhanayaa bi ilaahay maigu kajamay ma igu qoslaysaa maxay tahay ninkaygi yaa allahu kaga baxay jahaname ee anoo marna ku fahaya marna dabaragmanaya ka baxay meelaan ka galana janno waayey oo ka waayey adduunyo iyo tobanlaabkeed qaado asaga hadda caqligiisii iyo markaa u muuqda wuxuu u arkayaa in hawshaa ka jan ay tahay un aan xaqa uusan lahayn ama uusan mudnayn saa in loo maamuuso loo wanaajiyo loo karaamayo lakiin ilahay naxariistiisu xuduud ma laha atadxaku bi wa anta almalik adoo boqorka alla ahaa miyaad ilaahu saa i leedahay way ku wareereen wadaadaha qaarkood xadiidkan waxay dhaheen see marka waxay dhaheen intuu intuu marqaamay oo isgaran waayey sidii nin waa lu hadlayaa bay leeyihin qolyayu leeyihin kii yidhi anta cabdii wa ana rabbuka oo kale weeye kaa maxaa oo la antaraaray farax kanna maxaa haya waa farxadii xanuunku marbay e, e, takhtaaqi kaa dhigaanood isku dhex darmataa waa sidoo kale marka ninkan faraxbu intuu la bayraqay wuxuu le ilaahay haddee ma runbaa sidan isma garanhayo marka waxay le mijirkiisii ma joogo lidahshati alfarax baa martay marka waa maan yaha andhaan ayb anta mlk ln waay leeyihin waa laba kala qaybood qaybna asagay u danqanayaan waa asxaab اlxadii ninkay u danqanayaan wadaadka hadlay hadalkiisaasay leeyihin waxaan ilaahay laa'iq ku ahayn ayuu ku tilmaamay marka asaga andhahna waxaa la tegey marqaan iyo farax baa la tegey nimanna waxay ka dagaalamayaan sukhriye iyo istihzaa iyo daxikba ilaahay in loo aanayo waa ahlubidca waa laba kala baab wixii waa lawada fasiraya laakiin walba muxuu ka duulhayaa asalkiisa buu ka duulayaa wa anta almelig laakiin cabdullahi bin mascuud hawshaa asagu ma qoree wuxuu ka dhigi doonaa ka dhegayso ila balaayadu way ka dambaysay iyo baktiguy wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuul allah ilaahay baan arkayo daxika qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa ay gowsiyihiisu ama miciisu muuqdeen qaala ibraahim wuxuu yidhi qaailka waa ibraahim qaailka iska ogaada waa ibrahim sida nakhci riwaayo kala cadaysa cinda ibn fi saxiixih qaala ibraahim wuxuu yidhi ibraahim can abiidi soo ma ahayn yuqaalu waxaa la yidhaahdaa daaka ninkaas saa odhanaya ahli اljannati mansilatan ahlujannaha midka ninka u daraja liita ee u boos yar ee u riwaayada marka qaalada marka waxaad moodaysaa inay tahay maqطuuca ay tahay laakiin waa mawsuula marfuuca musnada fi اlxadiiث biriwaayatin ukhra waxaa ku timid riwaaya marfuuco saxiix ibn xibbaan fahuwa adnaa ahli اljannati mansilatan fahuwa adna ahli اljannati manzilan manzilan cafwan riwaayada ibn xibbaan marka oo saxiixa min طariiqi abi mucaawiyata can اlacmash can ibrahim can ibraahim can cabida ila akhirihi idan hadda maxay haynaa markuu addoonkii yidhi ilaahayow maad igu kajamaysaa oo hawshii ilaahayna saa ku jawaabay soobanahu waa qosle waa muusooday saxaabiga cabdullahi mascuud markuu xadiidkan wari asna waa jiray asna waa qosli jiray riwaayo fadaxika ibnu mascuudin faqaaluu bima tadxaku yaa odhanaya cabiide iyo ciidankiisi taabiciinta waxay dh maad ku qosaysaa wuxuu yidhi hakadaa facala rasuul اlah sal ly min daxiki rabbi اlcaalamiin xiina qaala الrajulu dalika suubanaha qoslay oo qosli jiray wuxuuna u qoslayaa alluu asna ku dayanaya calayhi الsalaaة wasalaam ilaahay buu ku dayanaya subxaanaه wa tacaala oo ku qoslay addoonkiisii markuu ilaahu maad waa sidaa hawshu ninkayga hadda halhayla naftu haysay baa waxaasoo nicmaa la siinaya idan yaa qoslay rabb اlcaalamiin yaa haddana qoslay rasuulu rabbi اlcaalamiin yaa qoslay saxaabiyu rasuul rabbi اlcaalamiin diintaasoo dhan baa rabaa in lagu tuntole maya suuragal maaha jahmiyo warkeed iyo niman sumaysan oy dawaco qaniintay raab biyo qabta anugu ku mashquuli maayo xiina qaala الrajulu atasta'zi'u bi faqaala inii la asta'zi'u minka ilahay xukmi kuwa kajamahaye waa dhabe waxaan qaado ayb ahaad markaynu joogno caalam اlhayb in looga qiyaas qaato fii jamiic اlmasaa'il oo la sima ma aha ayb addoonkan wixii ku kalifay iyo wixii la tegay adigo hawl ku taalla ma ah sidaasuu yidhi rabbulcaalamiin ooma cadhona waa ku qoslay rasuul rabbiاlcaalamiin baa qosli jir markuu xadidka tabinayo saxaabadaa tabin jirtay taabiciintaa qosli jiray saa ku daah wadaadkii remiyiga ahaa ee saxaabiga ah nabi allow ilaahay aakhara ma qoslahaya ma qosla horta rabbigana abuuray ee jannayn ee na naarahaya ma qosla nabigu haa lan nacdima khayran min rabbin yadxaku buuhi rabbi qoslahayo muusoonaya khayrba ka waayi mayne nabi allow noo ducee yani fira bashariya wey fira bashariya markaad laakiin balaayo ku gadoy dawca ku qanin saasaad u wareegaysan ayb xadana abubakr bn abi shaybata qaal wa abu kurayb abu kurayb magicii abu kurayb maxamed cala baarak allah fiik wاllafظu liabi kurayb baa iskale abubakar ma laha qaala waxay dhi labada imaam xadana abu mucaawiyata moxamed bn khaasim adariir ahbat الnaasi fi اlacmash can اlacmash sulayman mihran can ibrahim bn yaziid الnakhaci can abida بن cmri cabid بn cmr السلmاني can cabdالله بن مسcuudi قاal qاla رsul ه صل ل sلم iنii la أcriف waxaan garanaya aakhira أhli الnaari khuruuجa min الnaar ahlu naarka ka u dambeeya naar ka soo baxa rajulu weeye ykhruju ka soo baxa minha min الnaari zaxفan xamaarasho fayuqaalu lah waxaa lagu ranaya inطaliq orodoo fadkhul اjanata jannada dafdheh qaala fayadhab waa tagaya fayadkhulu اjanna jannaduu gelayaa fayجid الnaasa muslimiinta wuxuu helayaa qad ahaduu ayagoo qabsado qaatay almanaasil nin walba booskiisi uu degay fa yuqaalu la waxaa lagu odhanayaa atadkuru ma xusuusataa aلzamaan aladii xilligii kunta ad ahayd fiihi fi اdunya aلzamaan aladii kunta fiihi fi اdunya adduunyadii xilligaad joogtay iyo adduunya waxay ahayd iyo qaabka waxaad u jeclayd ma ka xusuusataa baa laleehay riwaya ibn xibaan baa cadays aلzamaan aladii kunta fiihi fi اdunya wadaaddaa ku rafaaday oo lafdiga maxaa looga jeedaa xilligii hadda aakharaad joogtaa janno iyo jahanamaa la kala joogaa xilliga adduunyada aad hankaadii iyo adduunyada saad u jeclayd iyo hawlihii sooma xusitahaa qabso hadda waxaad qabsan karto waxba ha ka tegin naftaada aysan ku ciilin isu keen fa yaquulu wuxuu odhanayaa nacam allow waan garan zamanka adduunya aan joogay xisaabtii hawlaha waa ku fiicna fa yuqaalu waxaa lagu nahay daba hadday saa tahay tamanna wax sheego wuxuu sheegay adugu hadda ruux bani aadam le wax sheega adunka waxaad u malanaysaa ninka haddi la wuxuun sheega adduunku cadon faraha lagaa gelinayaa ya waama iska hawa gaabanahayo xogow nairobi basaan u baahnaad iska leedahay binaadam ma ogtahay marka wuxuu keeni karaaba iska yarba saxaabigii l intuu soo e, gaalo jabtay wuxuu ka helay haniima gabadh quruxsan buu ka helay aabbaheedoo gaala xoola badan ka soo dabaqaaday gabadha madax furashan ka raba xoolaan ku siina maxaan ku siiyaa waxaan idhi bur waxaad i siisaa kun dirham kun dirhan baa lasiiy gabadhi baa laga sii daystay taabiciin dambe xadiidku waagi sheegay waxaa leeyay saxaabi maxaa kugu dhacay maxaad boqolo kunoo dirham iyo toban kunoo dirham kun wax ka badanba maana aqoonin buuri <laughs> kun wax ka badanba kunkaa waa aad nolo badnayd baa annagu marka waxaa weye dadku isku meel ma joogaan waxaa weeye isku dareena lama ah. min bay adduunyada ku weyntoodee waxaa weye isdhihi waxa yaalla waa shuta maan nina isliibusa ka dhammaann dukaan weynu meel u arkayba kaasaan rabaa keliya dadku iskuhan maah iskuhan maah marka hadda aakhare joogto u kaadiyo adduunya intaad ku noqoto balla kala bax baa ninkan muslimkaani fa yuqaalu lahu tamanna wax sheego fayatamanaa waa tamanna riwaayadaad halkaa markuu marayo ibn xibaan riwaayadiisa saxiixa ku daray fayaquulu yaa rabbi tanaafasa ahlu اdunya fii dunyaahum watadaayaquu فإنii أsألka ya rabbi miلha meehay la istaagtaywa sheegaa la yidhi wuu ila masaasa dadkii adduunyada jooga waa isku rafaadan jireen ee ku dagaalameen nafta iskaga qa anugu wax kalama raba adduunyadii adduunka wax la eg basaan rabaa rabbi tanaafasa ahlu dunya fii dunyaahum watadaayaquu fainii as'aluka milaha meeshay dhigta eeg hal dukaan weyhad adduunyada maxay ka taga hal dukaan bay la marka waaa leeya tobanlaabkeed ku darso fayuqaalu lahu waxaa lagu odhanayaa laka aladii tamanayta wixi aad sheegatay baa ku ahaaday iyo wa casharata adcaaf اdunya iyo adduunyada toban laabkeed toban goor adduunyadii qaala fayaquul wuxuu odhanaya ataskharu bi bay ugu kajabaysaa wa anta almelig adoo boqora qaala falaqad ra'aytu rasuul اlah sal slam daxika xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajidu jamcu naajidin waana gwsaha hore ee dawaaxigta loo yaqaano gowsweyne qayb dhaxda ah waxbaa lagu riiqaa qaybta dambana wixii la riiqi lahaa soo celisaa gows dambeedku wax ma qabto isagu waa celceliye wix xagga aaduu soo celiyaa qaybtan ku dheggan micida dawaaxig baa loo yaqaana ruuxu markuu muusa qoslo way muuqataa gowska marka muuqanaya kaas weeye ayib ha u qaadan dambeed gows dambeed ma gowsdambeed wax loo jeeda ma ha u qaadan gowsdambeed hadduna faqad raytu rasul daxika xataa badad ilaa ay muuqatay nawaajiduhu gowsyaha lagu qoslay hore ama micidiisa micidna waa lagu idlaaqaa waa inaga soo cabdullahi asna inuu qosli xadiidka markuu warinayo وxadna abu bkr بن شhبة qال xadna cفان mسلم الbahلي xadna xamaad بن سلمة xadna ثاaبت warkan inuu cadyan u malaynaya intayna ka bixin intayna ka bixin masalada ku saabsan الضaxik waa صiفة min صiفaaت الlahi subحaanaه وataعaalى iyadoo madax bannaanna way iman doontaa ahlulbidacu waa laba qaybood gebigeedaba nin dafira oo inkira maca xadiidka dura walow kaana fi صaxiixayn walow talaqat اlummaةu biاlqabuul waa mucsilaya iyo wixii la halmaala iyo niman leexiyo luqunjubaadho xadiidka daxika ka rali noqday inuu doonay uu awaabiyo inuu ixsaan u galo abu cabdulahi almaaziri wuxuu ihi ilah baadna lehe daxika hunaa lama awili kara buui meeshaan siyaaqay ku timid lama leexin karo siyaaqay ku timid addoon intii wax la weydiisan la yidhi wixii uu weydiistay wax loogu daray oo isgaran waayo ilaahu migu jejeysa rabbina ku qosla weeye ilaahay horaabuba ka raalli noqdayba oo asaga wax walba siinaya naarra ka badbaadiyey toban laabna siiyey laa yubadl اqwl ladaya xukunku waa dhacay maxaa dhiman marka wuxuu ihi meeshan radiya laguma awili karo iraadatu hawaab laguma awili karo wax kale aan sheegno ka aqriya marka babka baadkalo asna tawiil kaluu furay ayagu unbaa tawiilaadkooda iyo waxyaabaha khuraafaday sheegayaan unbay isku nin walba nin anaa ka xariibsan isleeyahay waxoogow yataxadlaq aw yataxaadaq khayrka lama soo wadaan waxaa kuu soo horay alistihzaa iyo sukhriyada la xadiidku ku soo aroray ayib labadaasba ka sifa rabbi subxaanahu wa tacala loo iطlaaqi maayo laakiin maqaamkay ku yimaadeen waa la iطlaaqayaa man istahzaأ biاllaahi fi اdunya ilaahasna waa ku jeseesaya fayaskharuuna minhum sakhir allahu minhum walahum cadaab aliim wإida laquu ladiina aamanuu qaaluu aamana wإida khaluu ilى shayaطiinihim qaluu ina macakum inama naxnu mustahzi'uun maxaa la yidhi allahu yastahzi'u bihim yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan am yuriiduuna kaydan faladiina kafaruu hum اlmakiiduun waa sifaat iyo afcaal cafwan waa afcaal ku timaada calaa jihat almuqaabala haddaad khidaac la timaaddo ilaahay adna waa ku dhakarhayaa haddaad jeesjees kula timaado diinkiisa iyo muslimiintiisa adna aakhara rabbi kugu jeesjeesaya waana jeesjees aad mudan tahay adugu allana u cunnama laakiin ka sifa ahaan sifatu sukhriya iyo sifatu اlistihzaa iyo sifatu اlkeydi walmakri dhihi maysid lanna waa khuruuj min annas nasku meeshuu ku yimid baad ka baxday ayb saa darteed markuu addoonkan ilah yidhi allah miigu jeesaysa wuxuu innii la astaaziu bika anugu ma jeesjeeso ama ima cunanto ama fal aan samayn kara ma rabbi ma dhihin wuxuu laakiin adiga kuma jeesjeesi waxaa laga fahmay dadaan ku jeesjeesi baar waayo munaafiqiina iyo gaaliga wixii la halmaala marka sifo walba qaabkay ku timid iyo ficil walba qaabku ku yimid iyo xukun walba in loo daayo siday saxaabadu u qaateen calafitrsnam lagu qaataa wanaagsan warwareejintu leexleexintu idabdaro kale weeye darsigu caaw halkaa inoo joogo allah subxana wa tacala aclam